الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا تنفعنا به اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم walaalayaal caawa waxaa inoo bilaabi doonta in sha allah silsiladii fiqi ahayd ee ku salaysnayd madhabka alimaamu shaafici raximah اllahu tacaala silsiladaasi waxay ka koobnaan doontaa hadduu allah idmo shan kitaab kitaabka koowaadi waa safiinaة الصalaaة kitaabka labaadina waa safiinaة الnajaah kitaabka saddexaadna waa matn abi shujaac kitaabka afaraadna waa manduumaة الzubad fi اfiq الshaafici kitaabka shanaadna waa minhaaj الطaalibiin silsiladaas waxaan ugu talagalay in sha allahu tacala inaan ku dhammayno muddo laba sana ah walow inta badan muddadaas waxaa qaadan doona kitaabka minhaajka ah oo ah runtii kitaab weyn kutubta kale waxaaba dhici karta muddo sanad ka yar afarta kitaabee kale inaan ku dhamayno in sha allahu tacaala taasna waxaa keenaysa darsigan oo ah saddex habeen hadduu shan habeen ahaan laha muddadu intaba dabcan way ka yaraan lahayd marka saddex habeenun baan qaadanayna in sha allahu tacaala muddadaasna in allah waxaan rajaynayna aan ku dhamayno shantaa kitaab hadduu allaha kariimka idmo silsiladaas fiqiga ah een akhrin doona hadduu alla idmo waxaan rabnaa in sha allahu tacaala in ay ka soo baxaan طulaabo cilm fuqaha ah oo madhabka imaam الshaafici raximah اllah ku tafaquhay oo markaa dadka ugu fatwoon kara madhabka waxaana samayn doonaa hadduu alla idmo tasjiil waa la isqori doonaa in sha allahu tacala dadka muntadimiinta ah ee xalaqada ku taxan waa la qori doonaa hadduu alla idmo waa la diiwaan gelin doonaa waxaa kaloo la samayn insha allahu tacaala kitaab kasta markuu noo dhammaado waxaa inoo xigi doonaa ikhtibaar imtixaan ayaan kusoo gebagabaynaynaa ikhtibaarkaas oon ugu talagallay in dadka dulaabucilmiga ay himadooda kor u qaadaan oo ayna noqonin keliya xalaqada inay soo xaadiraan oo cashir darsiga ay cashirkii soo akhristaan oy soo raacdaan oy ku celceliyaan ilan cilmigu wuxuu ku imaadaa takraar iyo inaad ku celceliso cashirkii ood qaybto oo aad fahanto ayuu ku imaadaa marka insha allahu tacala ikhtibaarkaasna waan samayn doonaa qofkii ikhtibaarka aan rabin ee raba keliya inuu cashir iska dhegaystana ikhtiyaar buu leeyahay oo ikhtibaarku laazim ma ah qofku inuu galo waa ikhtiyaari laakiin waxaan rabnaa dad muntadimiin ah oo xalaqada hadhow ka soo baxa in la helo arrinta saddexaad waxaan rabnaa insha allahu tacaala markii uu inoo dhammaado kitaabka u dambeeye ahaa kitaab alminhaaj lilimaam nawowi raximah اllahu tacaala طulaabka nala dhammaysta ee nala samra intaas inaan ku siino ijaazo musalsal ah ilى اlimaam الnawowi raximah اllahu tacaala oo sii gaadhaysa imaam الnawowi ilaa imaam الshaafici raximah اllahu taعala silsilo sanad ah oo sheekaygii can sheekhihi can sheekhihi oo in sha allahu tacala aan ku siino kadibna maaragtay markii uu si fiican u tafaquho uu fiqiga intaas wax kasi kororsanna uu siyaadsado waxa weeyaan qofkaas wuxuu uuna tadriisin karaa fiqigii wuuna iftoon karaa madhabka ayuu ku fatwoon karaa inta aynaan guda gelin darsiga waxaan rajaynaya insha allahu tacala inaan wax yar baraarujiyo ahamiyati tafaquh runtii muxaadaradii habeenka dhaweytay aan masaajid ka gallay waxaan ka hadalnay ahamiyadda ay leedahay fiqiga in la barto eh, kolley waxaan jeclaha dadku inay wada dhegaysteen muxaadaradaas lakiin qofkii muxaadarada aan nala ogeyn amaan dhegaysanin ayaan wax yar u ishaaraya insha allahu tacala ku dheeraan mayno fiqigu horta nabigeena calayhi salaatu wasalaam isagoo guud ahaan inugu booriyey cilmi inaan dalabno uu yihi man salaka ariiqan yaltamisu fiihi cilman sahla allahu lahu bihi ariiqan ila aljanna ayaa nabigu salى اllahu عalayhi wasalam wuxuu si gooni ah u sii ammaanay fiqiga qofkii ilaahay uu siiyo inuu ilaahay subxaanaه wa taعala khayr la doonay nabigu wuxuu uhi salى اllahu عalayhi wasalam man yurid illaahu bihi khayra yufaqihu fi اddiin qofkuu ilaahay khayr la doono diintuu fahansiiyaa diinta ayuu fahansiiyaa oo fiqiga ayuu ilaahay subxaanaه wa tacaala diinta u siiyaa macnaheedu waxa weeyaan qofkii uusan ilaahay uusan fiqiga uusan siinin qofkaa ilaahay khayr cilmi ah khayr khaas oo khayrkan xadiidka lagu sheegay ah ilaahay lama doonin taa macnaheeda maaha qofkii inuu uusan liibaanin macnaheedi ma ah waxaa laga yaaba qofki inuu qof daalibcilmi uusan ahayn lakin ilaahay subxaanaه wa tacaala uu sidaa raalli kaga yahay laakiin waxaa laga wadaa fadiilo gooni ah iyo sacaado gooni ah oo xadiidkan lagu sheegayo oo iyo darajo gooni ah darajadaas kuma helaya hadduusan iiga usan baranin iyo diinta iigu waxaa kutusanaya sharaftiisa iyo mansiladiisa waxa weeyaan waa wax qof kasta uu baahan yahay oo adduunka jooga nolol maalmeedkiisa ugu baahan yahay cibaadadiisu ugu baahan yahay ama ha ahaato dahaaro ama salaad ama zako ama soom ama xaj wuxuu u baahan yahay mucaamalaadkiisa ama beec ha ahaado ama wax la kala iibsanayo ama cuquudda kala duwan ee dadku ay ku mucaamalaan noocuu doonaba ha ahaado rahan wakaalo ijaaro sharikaadka waxay ku shaqeeyaan ganacsiga waxaasoo dhan fiqi buu u baahan yahay wuxuu qofka u baahan yahay noloshiisa guriga ee qoyska ayuu fiqiga ugu baahan yahay dalaaqii iyo rajcadii markuu soo coshanayay xaaskiisa ciddadii nafaqadii suu reerkiisi u kala qaybinayo hadduu laba xaas leeyahy amase waxaasoo dhan fiqiga ka hadlay haddii dadku ay isku dhacaan oo dhiig meesha yimaado waxa lagu kala saara waa fiqi marka fiqigu waxa weya noloshoo dhan buu taabanaya wax uu ka tegay maba jiraba saas darteed waxaad arkaysaa dadka su-aalahoodu waxay u badan yihiin ay culamada weydiinayaan masaa'il fiqi ay u badan yihiin masaa'il fiqi ah ayay u badan yihiin boqol kiiba sagaashan marka waxaad garanaysaa baahida dadka ay u qabaan fiqiga sida darteed waa imam shaafici raximah llah uu yidhi alcilmu cilmaan cilmigu waa un labu yidhi imam shaafici cilmu اlfiqhi liladyaan wa cilmu اibi lilabdaan cilmiga fiqiga oo diinka lagu hagaajinayo oo diinkii lagu ilaalinayo iyo cilmu ibi oo caafimaadkii ah oo badankii lagu hagaajinayo lagu ilaalinayo marka kusii dheeraan mayne wixii eh, intaa ka faahfaahsan ee ahmiyadda fiqiga ah horey baan usoo xusnay eh, marka muxaadaradaasa loogu laaban doonaa in sha allahu tacaala waxaa kale oo aan rabnaa inaan wax baraarujinno tamadhubka in qofku uu fiqiga ku barto madhab mucayan ah madhabkaasna uu cilmiga ka qaato ahamiyad intee le intee leeg bay runtii eh, marka aad eegto culimmadeennii laga bilaabo casrigii aimada afartii aimo wixii ka dambeeyey ilaa yowmina haada waxa weeyaan culummadii waaweyneed ee ee soo baxay ee fuqahada waxay ku tamadhubi jireen oy fiqiga ku baran jireen madhab min almadaahib madhab madaahibta ka ah, afarta ayay fiqiga ku baran jireen mutuuntiisay akhrisan jireen saasay cilmiga ku baran jireen yani matniga matniga yar bay ka bilaabayeen kadib matniga kasii sarreeya ka ku siixiga ka ku siixiga ilaa uu qofkii uu itqaaniye madhabkii kadibba aimadu sii tawasuci jireenoo madaahibta kale iyo aqwaasha kale iyo khilaafkii iyo adiladii markaasay kusii tawasuci jireen laakiin waxay ku beesgarayn jireen ama ku salayn jireen fiqigooda madhab min almadaahib ku salayn jireen waa dariiqo macruuf oo culummadii ay ku socdeen jiilan bacd jiilan can jiil yani weligoodba culamada saas aheen ma arkaysid haaliban caalim ka baxay arrintaas yani naadir inaad aragtaa caalim arrintaas ka baxaya oo dariiqada khilaafsan ma arkaysid ina caalim oo dhahaya fiqigii waxaan ku salaynayaa kelia qur-aankan toos uga qaadanaya iyo sunnada maba akhrisanaya kutubtii fuqahadu ay qoreen ma arkaysid laazim inuu soo maro madhab min almadaahib uu kusoo tafaquho marka taas horta waa dariiqadii culamada iyo manhajkii culamada ay ku socdeen raximahum اllahu tacaala ta labaad faa'iidada ay leedahay madhab inaad ku tafaquhda waxaa weeyaan madhabkan waxaa ka soo shaqeeyey a'imo fara badan oo aan cadadkooda la koobi karin maala imaam shaafici raximah اllahu tacaala fiqigiisii kasta iyo qarni kasta waxaa u khidmaynaya kumanaan culamo ah oo kala jooga wadamo kala duwan iyo buldaan kala duwan ayaa u khidmaynaya ayagoo tadriisinaya fiqigii oo munaaqashaynaya oo baxinaya oo wax ka qoraya oo taaliifinaya oo sharxaya oo marka jiil kastaasa lagu khidmaynaya marka waa fiqiga la faguray oo lala sifeeyey oo la shaandheeyey oo lagu diyaariyey oo lagu bisleeyey wey baynama hadda haddaad dhahdo fiqii cusub baadan u baranayaa oo qur-aankan toos oga qaadanaya fiqiga iyo axaadiistii waxa weeyaan waxaad la mid tahay qof yidhi waddadii la ii sallaxay ee lii hagaajiyey waan ka leexano hawdkaasaan xulaya oon qardaynaya dhib badan baad mudanaysa midda kale fiqigii jidkaa kumaba gaari kartidba waxa weeyaan fiqigan juhuud badan baa ku baxday cabra alquruun juhuud aad u badan baa ku baxday meel waxaa la soo gaarsiiyey aad u fiican marka adigu meeshay soo gaareen ka sii bilow halkay soo gaarsiiyey ka sii bilow waxaad ku darsan karta ee fiqiha ku darso laakiin marka hore ku tafaqu madhab min almadaahib midda kale fiqiga madaahibtu waxa weeyaan waa fiqi shaamil ah bimacnaa kama tegin mas'ala min almasaa'il oo dadka u baahan yahin illaa way waxay gaadheen masaa'il aan weli dhicin inay ka hadlaan masaa'il iftiraadi aan weli dhicin ayay ka jireen culamadu marka waaa su-aal baa meesha imaanayso qofka hadduu dhaho toos baan qur-aanka iyo sunnada uga qaadanaya fiqiga anoon soo marin kutubtii madaahibta masaa'ishaas faraha badan ee daqiiq ah ma ka helayaa qur-aanka iyo sunnadii su-aashu jawaabtu waa maya maxaa yeele qur-aanka iyo sunnadu masaa'il kooban bay sheegeen masaa'isha badankood mansuus maba ahaba nas kuma soo arorinba culamadu ijtihaad bay ku keeneen ijtihaad bay ku gaadheen marka haddii aad dhahdo toos baan iiga kitaabkii sunada uga qaadanaya iiga wuxuu noqonaya iqi maran oo wax badan uu ka maqan yahay laakiin haddii aad aad madaahibta aad ku tafaquhdo waxa weyaan iiga wuxuu noqonaya iqi buuxa taas macnaheeda ma ah in madaahibta iyo say dadka qaar u fahmeen madhabka oo la barto iyo kitaabka iyo sunnada oo la raaco inay iska hor imaanaya laba shay inay kala yihiin xaasha wakalla xaasha wakalla arrintaas suuragalla ma aha waana khalad in sidaa la dhaho sababtoo ah a'immadii afarta ahaa fiqigoodu fiqigan ay keeneen xaggee ka keeneen ma jeerkooda ka keeneen ma ra'yigoodiiba maya masderkooda koobaad wuxuu ahaa ay wax ka qaadanayeen kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca culammada markay intaa waayaan ayay qiyaaska ictimaadayaan iyo ijtihaad kale marka aslanba a'immadan fuqahada ah waxa weeyaan cilmigoodu iyo fiqigoodu wuxuu ku dhisan yahay kitaabka iyo sunnada marka haddaad madhabka imaam shaafici raacdo macnaheeda maaha inaad ka leexday ka leexatay kitaabkii iyo sunnadii bal ee waxaad qaadatay kitaabkii iyo sunnadii calaa fahmi alimaam الshaafici raximah اllahu taعala fahamkii imaam shaafici ayaad ku qaadatay kitaabka caawa aan bilaabi doono in sha allahu tacaala ee silsiladan aan ka bilaabi doono waxaa weeyaan safiinaةu الصalaaة waxaan ku bilaabi doonaa in sha allahu tacaala tarjamada mualifka raximah اllahu tacaala ninka kitaabkan qoray horta waxaa jira laba safiino oo dadku inta badan isku khaldaan safiinaة الصalaaة iyo safiinaة الnajaah safiinaة الصalaa wuxuu ku kooban yahay salaada oo keliya safiinaة الnajahna salaada kuma koobne ee salaadiinuu ka hadlay soonkiinuu ka hadlay zakadiinuu ka hadlay xajkiinuu ka hadlay lakiin si koo kooban ba uga hadlay laba mualif oo kala duwan ba askale labada kitaab marka safiinaة الصalaa waxaa iskale sheekha la yidhaahdo cabduلlaahi bn cumar ibn yaxya alxadrami safiinaة najahna waxaa iskale saalim ibn samiir alxadrami waa laba mualif oo kala duwan marka inta badan waxaa khaladka keenaya isku hal kitaab baa lagu daabacaa isku hal kitaab maadaama ay isku baab yihiin isku wax ka hadlayaan hal kitaab lagu wada daabacaa weliba waxaa la horreysiiyaa safiinatu najaah ayaa la horreysiiyaa safiinatu salaamna markuu dhammaadaa la bilaaba marka sidaa darteed dadka qaar waa isku khaldaan sidaa loo kala ogaado insha allahu tacaala casharkeennuna wuxuu ku saabaysan yahay salaa markuu noo dhamaado ayuu safiinatu najah ku xigaa insha allahu tacaala mualifka safiinatu salaa iskale waxaa weeyaan cabdullaahi ibnu cumar ibnu abi bakr ibnu yaxya alcalawi alxusayni alxadrami alshaafici raximah اllahu tacaala magaciisa waxaa la yidhahda cabdullaahi bni cumar waa nasabkiisa sidaad maqlayseen wuxuu gaarayaa xuseyn bni cali radi allahu canه waa xuseyni xuseyn bni cali bn abi aalib oo ahaa inankii ay dhashay faaطima bintu rasuuli اllaahi salى اllahu alayh wasalam nabiguna uu ahaa awowga ayuu nasabkiisu gaarayaa marka waa haashimi haashimi weeye wuxuu dhashay raximah اllahu tacaala kun laba boqol iyo sagaalkii hijriyada kun laba boqol iyo sagaalkii hijriyada wuxuuna dhintay kun iyo lix boqol iyo han iyo kontonkii hijriyada wuxuu ku dhashay tuulo la yidhaahdo misila oo ku taalla koonfurta magaalada tariim waa magaalo ka mid ah magaalooyinka yaman marka sheekhan wuxuu ahaa sheekh ree yamaneed ayuu ahaa raximah llah mandiqadu ka soo jeedana gaar ahaan yaman waxa weya xadramuut waa mandiqo caan ku ah fuqahada gaar ahaan fuqahada shaaficiyada oo runtii kutubo badan inoo qoray oo innagaba fiqiga xaggaasu naga soo gaadhay ayaa la yidhaahdaa shuyuukh ayuu lahaa sheekhu fara badan shuyuukhdiisi waxaa ka mid ah aabbihii cumar ibn abi bakr iyo laba abti oo la kala yidhaahdo labadiisa abti ee kale ah daahir iyo cabdillaah oo labadoo ilmo e, ibnay macnaha aabbahood wuxuu ahaa xusein ibn aahir waxaa kale oo fiqiga ka qaatay cilmiga cumar ibn axmed ibn xasan iyo calawi ibn axmed ibn xasan labadaa ee walaalaha ah mi iqi ayuu ka qaatay waxaa kaloo cilmi uu ka qaatay cabdilaahi bn abi bakr ibn salim caydiid oo reer tariim asna iyo calawi saqaaf ibn muxamed asaqaaf culamadaas ayuu cilmi ka qaatay culamo kale oo fara badan wuxuu ahaa sheekhani raximah اllahu tacaala madhab ahaan ayuu ayuu ku intisaabayey wuxuuna ka mid ahaa culammada waaweyn ee fatwoota ee la yaqaano fataawidiisana inta badan wuxuu u celin jiray kutubta imaam الnawowi raximah اllahu tacaala iyo sheekh zakariya alansaari iyo sheekh ibn xajar alhaytami oo intaba ah fuqahada waaweyn ee madhabka shaaficiga raximah اllahu tacaala sheekhani raximah اllahu tacaala wuxuu u safray xaramka ayuu ugu safray inuu soo guto xajkii kun iyo laba boqol iyo afartanka hijriyada kadibna meelo badan ayuu safarkiisu eh, u aaday oo ay ka mid ahayd yeman eh, masar shaam oo dhulkaas suuriya iyo eh, hadda ay ku taalo hind iyo meelo kaleba iyo xataa indunuusiyu gaaray jawa meel la yidhahdo indunuusiya ka mid a ah. inta badanna safarkiisu wuxuu ahaa safar ama cilmi uu u safrayo ama dacwo marar qaarkoodna cilaaj iyo dawa ayuu baxaya waxaa ku islaamay sheekhan dad badan ayaa gacantiis ku soo islaamay markii uu u soo laabtay xadramuut sheekhani wuxuu bilaabay inuu fatwadii iyo ta'liifka ayuu bilaabay waa kun iyo laba boqol iyo kob iyo lixdankii hijriyada wuxuu qoray kitaabkiisii asiyuuf اlbawaatir liman yuqadima salaaة الصubxi calى اlfajr اlآakhir oo kaga hadlaya salaada subax wakhtigeeda mualif raximah اllahu tacaala wuxuu leeyahay mualafaat iyo inta badan u badan kutubo mukhtasaraad ah ayay u badnaayeen iyo ajwibo iyo fataawo ah waxaa ka mid ah mualafaadkiisii kitaab la yidhahdo fataawa sharciya oo laakiin fataawadiisa oo la ururiye ah waxaa ka mid ah kitaabkeena hadda ina hor yaallo ah safiinaةu الصalaaة waxaa ka mid a kitaab kale oo uu ka qoray manaasigta xajka iyo cumrada manaasik اlxaji wاlcumra waadaab الziyaara الnabawiya waxaa kaloo ka mid a kutubtiisa tadkiraة اlmuminiin bifadaa'ili citraةi sayidi اlmursaliin iyo kitaabka hadda aan soo sheegayna o ahaa asiyuuf اlbawaatir liman yuqadimu salaaة الصubxi calى اlfajr اlآakhir waxaan wax muhiima inaan sheegno oo wax lagu cibro qaato ah mualifkan raximah اllahu tacaala axwaashiisii iyo cilmigaas u dalbay iyo cibaadadiisi wax ka mid ah maxaa yeeley markii laga hadlo culummada siiradooda wax badan oo faa'iide ah ayaa laga helaa saa darteed culamadu waxay noo jamciyeen kutubo badan oo ay kaga hadlayeen taraajimtii culummadii iyo salafkii raximahum allahu tacaala oo waxaa loo qorayaa tarjamadaas ama siirada culamada loo qorayaa si dadka dambe ay uga faa'idaystaan ugu daydaan himmaddoodii cilmiga iyo cibaadada ay u lahaayeen iyo adduunyada siday uga zaahidsanayeen sheekhani raximah اllahu tacaala ijtihaadkiisi ayuu nooga sheekeeyey markii uu cilmiga dalbi jiray uu yaraa wuxuu yihi markii aan yaraa kuntu fii ayaami الصigari aqra'u calى khali طaahir bn xusein fii fatxi اljawaad sharxi اlirshaad وأطالع عليه بقية شروحه المجتمعة عندي كالإمداد والإسعاد والتمشية وغيرها مع التحفة والنهاية والمغني وغيرها وكنت أحفظ جميع ما يقرره ويتكلم به خالي طاهر في المدارس في قراءتي وقراءة غيري من الطلبة وكنت أديم المطالعة في الليل حتى أستوعب الليل فيها وقد تجيء بعض الأحيان الوالدة رحمها الله فتأخذ السراج من عندي قهرا شفقة منها علي من كثرة السهر ومواصلته wuxuu leeyahay markii aan yaraa ayaan waxaan cilmiga ku dul akhrin jiray gaar ahaan kitaabka fatx اljawaad sharx اlirshaad irshaadku waan garanaynaa wuxuu ka mid yahay kutubta shaaficiyada ee sarsare ee inta badan soomaalidu waxay akhrisataa markii minhaajka la akhriyo kadib baa irshaadka la akhriya uu ka yar afdheeriya dhahaano uu ka masaa'il badan yahay kitaabkaas sharaxiisa oo fatxuljawaad la yidhaahdo oo uu iska leeyahay ibn xajar alhaytami ayaan ku dul akhrin jiray buu i abtigay intaa kuma ekaan jirin sharxaan akhrinaya ee waxaa la daalacan jira buu ihi shuruuxda kitaabka uu iska leeyahay fatxuljawaadka oo aan hayay waxaa ka ah imdaad imdaadka asaga laftiisa waxaa iska leh ibn xajar eh, alhaytami laakiin ka afdheer yahay fatxuljawaadka iyo iscaadka asna sharax kale ah iyo tamshiyada uu iska leeyahay ibn muqri ee iskale laftiisa ayaan arin jiray kutub shuruuxdaaso dhan baan arin jiray wax intaa keliya kumaan kaan jirine shuruuxda minhaajka qaar ka aan arin jiray oo ka mid yahay tuxfaha oon garanayna tuxfatu almuxtaaji ibn xajar u iska iyo nihaayi u ramli lahaa iyo muqnigii u sharbiini lahaa intaasoo shuruuxa ayaan darsiga markaan soo qaato ayaan ka wada akrin jiray buui oon ugu laaban jiray si aan ugu tawasoco darsigii bal ad u fiirsada himadiisa waa ilmo yar hal darsi markuu soo qaato wuxuu ka akrinayaa kitaa harxu sheekh ku dul akrinaya marka laga reebo lix sharax oo kale ayuu u daalacanayaa waa halki hal hal darsi ama hal baab oo akhrisanayo wuxuu yihi waxaana xafidi jiray u yihi sheekhayga wax alla wuxuu ku hadlay oo dhan ayaan xafidi jiray buui wuuu taqriirinaya masaishiisu u taqrinaya ka qoranayaa markii anuu aan ku dul ahriyo ama keyrka ku dul ahriyo ardada ka mid ah habeenkii ayaan mutaalacada joogtayn jiray buui ilaa habeenkoo dhan mare qaarkood mutaalacada igu qaadato habeenkao dhan baan usoo jeedi basaan intaaso intaaso sharax bu darsi ka akrinaya faynuusta ayaan mare qaarkood waxaa imaan jirtay ui hooyadii anoo faynuusti ku akrinaya waagi hor leerarkan iyo waxaan iftiinkan ma jirin nicmaha maanta aan haysane laambadi faynus yar oo gaas ku baxaysa ayaa la isticmaali jiray marka waxaa laga yaaba hooyadii intay ii naxdo habeenkii soo jeedka aan usoo jeedo cilmiga iyo tacabkan oo indhahaygu cabsado inaan ku indhabeelo faynuustan leyrka iftiinkeedu waa daciif ayay hooyadii mar qaarkood intay ii timaada faynuusta iga qaadan jirtay buuri iyadoo qastan bayna igaga qaadan jirtay iyadoo igaga cabsanaysa soo jeedkaa faraha badan inuu dhib iga soo gaaro hadda eeg waa ilmo yar ayaa himaddaa iskale maanta baa aan isweydiina inaga himadeenni xaggee joogtaa dhalinteenna iskaba ragga waaweyn iskaba ragga waaweyn halkaa iska dhige ama maxaan ku dhahaaye guud ahaanba rag yar iyo rag waaweynba maanta himadeenna xaggee joogtaa dalab cilmi caruurta yareed baa arkaysa inay ku mashquulsan yihiin game iyo ciyaar iyo internet raggii waaweynna kaba sii daranba ilaa man raxim allah uu yaryahay qof maanta himad ule cilmi inaad aragto xataa casr intuu sheekh la bilaabo la dhammaysta oo ku samra inta uu ka qaadanayo cilmiga sheekha ka xambaarayo inaad aragto maanta way yarta marka cibro badan baa ku jirta qisada wuxuu leeyahay sheekhan waxaa mashhuuru ku ahaa baa la yidhi markii uu yaraa in salaadda uu aad iyo aad u ilaalin jiray oo uu ku dadaali jiray habeenkii inuu qiyaam leil uu tukado waxaa idhi markuu weynaaday sheekhani raximah اllahu tacaala xanuuno badan baa ku dhacay marka wuxuu dhihi jiray waxaan ka yaabanahay salaadda saan ugu raaxaysanaya ee jidhkayga ugu raaxaysanayo an u jeclahay inaan ajirba liga qorin maxaa yae naftayda wax kalo ay ku raaxaysanayso oo ii soo hadhay maba jiraba adduunyada salaadda un bay naftayda ku raaxaystaa salaadda markaan tukado umaan jidhkayga caafimaad ka dareema aan ku raaxaystaa marka waxaan ka yaabanahay maadaama raaxadayda ii tahayba in ajirba liga qori waayo arixnaa bihayaa bilaal uu ku nabi yihi sala allah alay wasalam salaadda noogu raaxee marka saas ayuu salaadda u jeclaa oo uguna dadaali jiray mualifka raximah llahu tacala waxyaabaha uu ku caanbaxay waxaa ka mid ah inu ahaa nin aad u akhlaaq wanaagsan oo deeqsi ah oo martiqaad badan markii uu ka yimaaday baa la yidhi magaalada jawa la yidhaahdo ku taalla andaluusiya ayaa wuxuu watay lacag dhan boqol kun oo riyaal waa lacag aad u badan xilligaa markii la ego markii uu soo gaaday magaalada xadramuut lacagtii wuu qaybiyey se u dhammayd hataa wax yar buuna ka reebeen dhammaan dadkiiba uu qaybiyey markii ay geeridu kusoo geerida soo dhawaatayna uu dareemay inuu geerida soo dhawaatayna wuxuu yihi waxaa laga yaabaa inaad moodaan in aan ka tegi doono dahab iyo fido ama lacag aan ka tegi doono wax lacagoo haba yaraatay aan ka tegayo laga dhaxlayo ma jirto markii dhaxalkiisii la qaybiyena intii uu aabbihii uu ka dhaxlay mayna dhaafin baa afartan riyaal bay noqotay waa lacag aad u yar intaasuu ka tegey sheikhu raximah اllahu tacala marka sheekhu saasuu ahaa raximah اllahu tacaala wajamacnaa bihi fii jannaati الnaciim culammaduna saan bay ahaayeen siradooda markaad akhriso culimmadu waad la yaabay midba mid kale iyuu ka daran yahay cibaadadooda iyo cilmigooda iyo zuhdigooda iyo ijtihaadkooda marka saasaa loo bahanya qofka aalibcilmiga ah in camalka uu ka cibaadadii uu ku daro oo cibaadadiisu ay ka duwanaato cibaadada dadka caamada ah oo uu ku dadaalo camalki iyo cilmiga inay isu raacaan in sha allahu tacala kitaabka muqadimada mualifka ayaan raximah llahu tacala yar taaban doonaa maadaama waktigu ciidu yahay mualifku wuxuu leeyahy raximah اllahu tacala bismi اllahi الرaxman الraxيim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin والصلاaة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاaبه أجمعين مؤلفku رaحimه الله taعaaلى kitaabkiisa wuxuu ku bilaabay basmaladii ayuu ku bilaabay bismi الlahi الرaحمaن الرaحيم isagoo ku dayanaya kitaabka caزiiزka ah ee qur-aanka maxaa yeele kitaabka qur-aanka waxaa lagu bilaabay bismi الlahi الرaحمaن الرaحيم iyo sunadii nabiga salى الlaهu عaليه وaسلم iyo manhajkii culammadu ay ku socdeen raximah اllahu tacala markay kitaab alifayaan ayaa waxay ku iftitaaxi jireen kutubtooda bisinka ilaahay subxaanaه wa tacaala magaca ilaahay iyo xamdiga ilaahay subxaanaه wa tacaala alxamdu mahad lilahi ilaahay bay u sugnaatay rabi اlcaalamiin caalamiinta rabbigooda ahaa mualifku raximah اllahu tacaala wuxuu ku xijisiiyey bisinkii xamdigii ayuu ku xajisiiyey oo mahaddi ilaahay subxaanaه wa tacaala ah isagoo taa kaga dayanaya mar labaad qur-aanka maxaa yeeley qur-aanka basmalada waxaa ku xigta xamdiga ilahay baa ku xiga bismi اllahi الرaحmaan الرaحيim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin iyo axaadiidtii ku soo aroortay oo nebigu salى اllahu عalayه wasalam uu ku tilmaamay shay kasta oo aan lagu bilaabin bisinka ilaahay magaca ilaahay ama xamdiga ilaahay inuu yahay shay aan baraka lahayn alxamdu marka la leeyahay waxa weeyaan faallo wanaagsan iyo ammaan iyo mahad mahadnaq intaba ilaahay bay u mahadnaq kaamiloo buuxa ilahay bay usugnaaday wa tacaala rabbi اlcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa caalamiinta waxa weeyaan laba macnaa lagu fasiro oo la yidhi waxa weeyaan insiga iyo jinka iyo malaaigta waa yani makhluuqaadka ilaahay ee caqliga leh weeyaan caalamiin macnahana waa lagu fasiray waxaa kaloo lagu fasiray wax kasta oo ilaahay uu abuuray ama ahaado wax caqli leh ama yuusan ahaanin waxaa soo gelaya geedihii iyo dhulkii iyo cirkii iyo xayawaanaadkii kullu shay ayaa soo gelaya labada macnaba waa lagu fasiraa caalamiinta waaya والصلاaة والسلاaم عalى سيidina محamed والصلاaة naxariis iyo وسلاaم nabadgeliyo calىa sayidina sayidka anaga dushiisa ha ahaato muxamadin muxamed ahaa wa calىa aalihi iyo aalkiisa ama atbaacdiisa wa asxaabihi iyo asxaabtiisa ajmaciina nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam ilaahay baa magaciisa kor u qaaday mar oo ilaahay la xuso waxaa lagu xidhiidhiyaa nabiga calayhi salatu asalaam xuskiisa towxiidka oo kale shahaadateynka ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulu اllah isku xigaan magac ilaahay iyo magaci nabiga sala اllah alay marka la aadaamayo magac ilahay markii la sheego ayaa magaci nabigana alay slat slam ku xiga sidaa darteed markii ay ay bisinka iyo xamdalada ay kitaabka ku bilaabaan waxa ay ku xojisiyeen waxa weyaan salliga nabiga salى اllahu alayh wasalam markii leeyahay wsalaatu salaadda macnaheeda waxa weeyaan markii ilaahay subxaanaه wa tacaala loo tiiriyo salaadda waxa weeyaan loo yani ilaahay uu ku salinayo addoonkiisa bimacnaa wuu u naxariisanaya wey markii malaa'igta laga la dhahana in اllaha وamalaa'ikatahu yusaluuna calى الnabiy salaada malaa'igtuna waa istikfaar marka inagu aan nabiga ku salinaynana waxa weeyaan waa nabigu waan u ducaynaynaa salى اllahu عalayه wasalam in uu ilaahay uu u naxariisto darajadiisana uu kor u qaado wالsalaaةu wasalaamu asalaam nabadgeliyo mar salaamtu laba macno way leedahay inaan nabiga calayh الsalaatu wasalaam aan salaamayno oo aan taxiye bimacna taxiya iyo bimacnaa inaan u ducaynayno oo aan nabiga ugu ducayno ilaahay subxaana wa tacaala aafo kasta iyo wax kasta oo dhib dhib ah inuu ilaahay subxaana wa tacala uu ka ilaaliyo calىa sayidina muxamadin sayidina uu mualifku yihi raximah اllahu tacaala maxaa yeele nebigu salى اllahu alayh wasalam wuxuu ahaa sayid اlwaraa dadka oo dhan sayidkiisii ayuu ahaa nebigu wuxu uhi salى اllahu alيه wasalam ana sayidu waladi aadam walaa fakhr waxaan ahay nebi aadam intuu dhalay sayidkoodii baan ahay marka nabigeena salى اllahu alيه wasalam waa sayidkeennii xaqiiqa ahaan muxamedin nebi muxamed ahaa ibn cabdillaahi ibn cabdilmuطalib wa calىa aalihi iyo aalkiisii aalka nabiga salى اllahu alayhi wasalam culamadu waa isku khilaafeen macnihiisa culamo qaar waxay ku fasireen macno khaas ahoo ah inay yihiin qaraabadiisii oo ah reer bani haashim iyo reer bani mualib oo waxay dhaheen waa kuwa ay xaaraanka tahay zakadu culamo halkaasay mariyeen waxay dhaheen aalku waa qaraabadii nabiga sala اla alay slam laakiin inta muminiinta ah ma soo gelayaan gaalada sida abulahab oo kale ma soo gelayo culamo kalena waxay dhaheen aalku waxa weeyaan waa nebiga atbaacdiisi in alle intii nabiga calayh الsalaatu wasalaam ummaddiisa ku raacday diinkiisa ilaa yowmi اlqiyaama aalkii nabiga soo gelayaan salى اllahu alayh wasalam labada macno waa lagu fasiraa laakiin waxaa aqrab ah inuu aalku yahay atbaacda nabiga salى اllahu alيه wasalam atbaacda nabiga oo marka ay soo gelayaan muminiinta oo idil ilaa qiyaami الsaaca waa aalkii nabiga salى اllahu alيه wasalam wa calىa asxaabihi asxaabtiisana naxariistii nabadgelyo dushooda ha ahaato وعلى آله وأصحaaبه أجمaعيiن أصxaabta نabiga salى الlaه عليه waسلم waxa weeyaan jamcu صaxaabiyin weyaan أصxaab صaxaabiguna waxa weyaan كuل man laqiya النabiya salى الlaه عaليه وaسلم مؤmiنا bihi walow saacaة وmaata عalى ذaلiك qof kasta oo nabiga la kulmay asaga oo rumaysan oo mumin ah kaasi waa hari hadduu gaal yahay saxaabi ma noqonayo waa inuu rumaynayo nabig ala sl slam saacadna ha ahaatee hal saacna ha ahaate aduu nabig la kulmo oo ku dhinta iimaankaas ayaa saxaabi la yidhaahaa sidaa darteed shardi maaha xataa inuu saxaabigaasi uu marka uu nabiga la kulmaya alayh isalatu asalaam inuu ahaa qaangaag hadduu xataa sabi yar ahaa asxaabta qaar baa yaryaraa marka nabiga uu noola alayh isalatu asalaam hadduu ataa uu an jir ahaa ama lix jir aha waxa weyaan wuu soo gelaya asaabta haddii uu indhalaa aabta barh baa indhala oo nabiga aan indhahooda ku arag sida cabdullahi bn abi maktuum muadinkii nabiga ala slat slaam wuxuu noqonayaa saxaabi buu noqonaya inuu nabiga la kulmo un baa muhiim ah marka asxaabtuna waxa weeyaan sharaf badan bay leeyihiin waxa weyaan diinta ayay usoo khidmeeyeen ay soo ogeen maanta diintana soo gaadhay waxaana soo gaadhsiiyey waxa weyaan asxaabu rasuuli اlahi sal slam sharaf badan ayay diinta ku leeyihiin maqaam aada u weyn oo cid kale aysan haweysanayn cid ku gaari karta maqaamka iyo fadligaas aysan jirin saas darteed qof kasta oo asxaabta soo hadal qaada waxaa waajib ku ah in uu asxaabta u duceeyo oo fadligooda wanaagooda sheega laakiin haba yaraate eh wax xumaan ah ama acni ah oo asxaabta wax laga sheegayo ma banaano waa xaaraan wey sida eh, qolyaha maxaan ku dhahaa ilaahay uu waddadii ka weeciyey ee asxaabta wax oga sheegaan ama ay asxaabta u duraan mualifkii wuxuu leeyahay markii uu basmaladii iyo xamdaladii iyo salligii nabiga sala اlه alay slam uu soo sheegay أwalu maa yajibu calى kuli muslimi اctiqaadu macna الشhahaadateyn أwalu maa yajibu calى kuli muslimi muslim kasta waxa waajib ku ah waxa ugu horeeya waxaa weeyaan ictiqaadu macna shahaadatayn labada shahaadatayn inuu macnahooda ictiqaadiyo oo maxay yihiin labada shahaado wa ashhadu an laa ilaaha ila اllah wa ashhadu anna muxamada rasuulu اllah labadaa shahaado inuu macnahooda ictiqaadiyaa wa tasmiimu qalbihi calayh waa inuu qalbigiisii ku go'aamiyaa labadaa shahaadateyn waa inuu qalbigiisa uu ku go-aamiyaa oo bimacnaa uusan shaki iyo taradud ka soo gelin macnaha ay xambaarsan yihiin oo yaqiin u aaminaa macnahaas shahaadateynku waad ogtihiino waa waxa lagu soo gelaya diinta islaamka qofku hadduusan shahaadateynka la imaanin diinta islaamka iyo xerada islaamka ma soo gelin marka qofka waxa mukalafka ah ee qofka muslimkaa ah, ee mukalafkaa ah, ee baaliga ah, mukalafka ee mukalaf waxaa soo gelaya baaliqii caaqilka ah baa soo gelaye qofka muslimkaa ee qaan gaadhay ee caaqilka ah waxaa waajib ku ah marka u horeysa horta inu labada shahaadateyn uu la yimaado macnahoodana uu fahmo keliya ma anfacayso inuu labada shahaado ku dhawaaqo asagoon macnahooda garanaynin waa inuu macnahooda garanayo ma anfacayso inuu ku dhawaaqo keli ah asagoon qalbiga ka ictiqaadsanayn waa inuu qalbiga ka ictiqaadiyaa macnahooda sababto ah munaafiqiintuba way ku dhawaaqeen shahaadateynka haddana miyuu anfacay nudqigoodii shahaadateyn ku dhawaaqeen miyuu anfacay waxba uma taray bale ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu ugu goodiyey inay naarta ku waarayaan idaa jaءaka almunaafiquuna qaluu nashhadu inaka larasuulu اllah wallahu yaclam inaka larasuuluh wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakadibuun munaafiqiintu markay nabigu u yimaadaan waxay dhihi jireen waxaan ka markhaati kacaynaa in aad tahay rasuulka ilaahay ilahay wuxuu yihi ilaahay wuu og yahay inaad tahay rasuulka ilaahay wuxuuna ilaahay ka marakacayaa in ay munaafiqiintu yihiin kuwa been sheegaya macnaha kamayna run sheegin munaafiqiintu dhawaaqan ay ku dhawaaqayaan shahaadateyinkii maxaa yeele shahaadada macnaheed waxa weeyaan afka waxaan ka qirayaa qalbigana ka ictiqaadinaya wey saas wey macnaha shahaadada ashhadu markaad leedahay waxa weyaan afkana waan ka qirayaa qalbigana waan ka ictiqaadinaya saas wey marka munaafiqiintu afka way ka qireen nacam laakiin qalbigooda ma ictiqaadsanayn macnaha tawxiidkii saa darteed gaale ayay ahaayeen ayagoo tawxiidka ku dhawaaqaya ayay haddana gaalo ahaayeen أول ma yaجiب عalى kuli mslimi qof kasta oo muslim ah waxaa waajib ku ah oo qaan gaadhay oo caaqil ah oy dacwadii gaadhay dawada islaamka gahay haddaysan dawada islaamka aysan gaadhin de maxaa waajib ku noqonaya ila takliifka waxa way qofka ina dacwadii ay gaadhay hadduu ku nool yahay meel miyi ah oo dacwadii weligiibusa wax islaam sheeg uusan arag dee markaa takliif ma saaro ilaa oo dacwada ka soo gaarhayso أول ma yaجiب عalى kuli mslimi mslim kasta oo baaliq oo caaqila waxaa ku waajibaya اctiqaadu macna الشhahaadateyn labada شhahaado inuu macnahooda uu اctiqaadiyo wa tasmiimu qalbihi calayh inuu qalbigiisa uu labada macnaha shahaadateynka uu ku go'aamiyo oo uusan taradud iyo shaki uusan ku jirin wa macnaa haddaba mualif markuu noo sheegay shahaadateynka inay waajib tahay in la fahmo oo macnahooda la ictiqaadiyo waajib tahay macnahoodii buu noo sheegay wuxuu leeyahay wamacnaa ashhadu an laa ilaaha ila اllah ashhadu an laa ilaaha ila اllah macnaheedu waxaa weeyaan aclamu waan ogahay wa actaqidu biqalbii qalbigayga ayaan ku ictiqaadinayaa wa ubayinu ligayrii gayrkay ayaan u caddaynayaa qof dadka kalena waan u caddaynayaa an laa macbuuda bixaqin fi اlwujuudi ila اllah inuusan jirin alla xaq lagu caabudo adduunka oon ilaahay subxaanaه wa tacaala aan ahayn macnaha shahaadateynka marka ashhadu an laa ilaha illa اllah macnaheedu waa taas wey waayahay maxaa yeelay marka la leeyahay anlaa macbuuda bixaqin fi اlwujuudi ila اllah shahaadadu waxay ka kooban tahay laba qaybood nefyi iyo ihbaat qaybta hore waa nefyi oo laa ilaaha waa nfyi macbudaadka oo dhan bay nfisay macbudaadka baailka ayay nfisay ilا الlah macbuudka xaqa ayaa laga soo reebay waa ibaat marka waxa weyaan laa macbuuda bxaqin cid xaq lagu caabudo mama jirto adduunka ilا الlah ilahay mooyaane marka nfyiga iyo ibaaتkaas ayay tawxiidku ku salaysanya qofka hadduu dhaho ilaahay waan rumaysanahay intaa keli ah ooma noqonayso tawxiid waa in uu ku kufriyaa wax ilaahay ka soo hadhoo dhan uu diidaa cibaado u diidaa oo ka nafiya u dhahaa cid ilaahay ka soo hadhay oo cibaado mudata ma jirto ilaahay keligii uma cibaadada muta marka laa ilaaha ila اllah macnaheedu waa sidaa wey wamacnaa ashhadu an laa ilaaha ila اllah ashhadu an laa ilaha illa اllah macnaheedu waxa weeyaan aclamu waan ogahay waactaqidu biqalbii qalbigayga ayaan ku ictiqaadsanahay afka keliya ma ahee waubayinu ligayri keyrkan waan u caddaynayaa anlaa macbuuda bixaqin cid xaq lagu caabuday inaysan jirin fi lwujuudi koonkan adduunka ila allahu ilaahay aan ahayn waannahu ilaahay subxaanahu wa tacaala haniyun inuu ka kaaftoomo camaa siwaa cid asaga ka soo hadhay ilaahay cid makhluuqa oo u baahan yahay inaysan jirin muftaqiru ilayhi ilaahay subxaanaه wa tacaala uu u baahan yahay kullu maa cadaah wax kastoo ilaahay ka soo hadhay ilaahay buu u baahan yahay laakiin ilaahay subxaanaه wa tacaala cid uu u baahan yahay ma jirto taasi waxay tusinaysaa ilaahay rububiyadiisa iyo qayuumiyadiisa ilaahay subxaanaه wa tacaala inuu ilaahnima ilaahnimada inuu mutay ayay tusinaysaa oo mar hadduusan asagoo cidna u baahnayn asagoon loo baahan yahay oo samad u yahay sanad loo qastayo xaajaadka loogu qastaya uu yahay taas waxay tusinaysaa rabbinimadiisa iyo cadamadiisa iyo weynaantiisa muttaصifun ilaahay inuu ku sifoobay ayaan qirayaa bikulli kamaalin kamaal kasta oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wax kasta oo kamaal oo ku yahay oo sifaadkii cadamadiisa iyo kamaalkiisa tusinaya munazahun uu ka hufan yahay uu kulli naqsin nusqaan walba uu ilaahay ka hufan yahay wamaa khaطara bilbaal iyo wax kasta oo qalbiga ku soo dhaca wax kasta oo qalbigaa ku soo dhaca ilaahay subxaanaه wa tacaala wuu ka hufan yahay laysa kamilihi shayءu wa huwa samiic اbasiir ilaahay wax la mid ah ma jiro saa darteed wax kastoo ilahay aad ka suuraysato oo qalbigaa ku soo dhaca ilaahay subxaanaه wa tacaala wuu ka duwan yahay sidaas wax la mid ahna ilaahay maba jiraba iyo wax shabaha iyo wax u eg iyo wax u dhowtoona ilaahay subxaanaه wa tacaala ma jiro lam yelid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad cid u qalanta ilaahay subxaanaه wa tacala oo la mid ah ma jirto lam ytakid ilaahay subxaanaه wa tacaala ma yeelanin saaxibatan zawje ma yeelanin walaa waladan caruurna ma yeelanin xaas iyo caruurtoona ilaahay subxaanaه wa tacaala ma yeelanin lam yelid walam yuulad asna wax ma dhalin lamana dhalin ilaahi subxaanahu wa tacaala taa waxay tusinaysaa tii hadda bay sii xoojinaysaa ilaahay inuusan waxba u baahnayn ayay tusinaysaa oo wujuudkiisu uu yahay waajib uusan cadam ka horrayn ilaahi subxaanahu wa tacaala innaga hadda markaan jiri markaan jirnay hadda waan joognaa laakiin waxaa naga horreeyay cadam oo mar ba inaan jiri jirinba inaan jooginba wax jiraba inaan ahayn kadibna waa dhimanaynaa laakiin ilaahay subxaana wa tacaala cadamna ugama horeynin oo mar ma jirin uusan jiri jirin ma jirin weligii ilahi subxana wa tacala wuu jiray weligiina wuu jiri doonaa walaa yumaahilu fii daatihi wa صifaatihi wa afcaalihi axada ilaahay subxaana wa tacaala laa yumaahilu kuma shabaho ama cid kula midah ma jirto fii daatii daatadiisa ilaahi subxana wa tacaala daatadiisa adawaada oo dhan iyo wax makhluuqaadkaoo idil ilaahi subxaana wa tacaala wax kula ah daatadiisa ma oo xataa shabaha ama u eg wa ifaatihi ifaatka ilaahay wax la ahana ma jiro oo ifaatka ilahay la wadaaga wa afcaalihi afcaasha ilaahay subxaana wa tacaalana wax la wadaaga ma jiro afcaasha ilahay abuurka iyo risqiga iyo tadbiirka ilaahay subxaana wa tacaala asagaa koonkan abuura cidla abuurta ma jiro asagaa makhluuqaadkan oo dhan asagaa risqiisa iyo cidla ma jirto asagaa maamula oo suu doona u maamula oo waxna nooleeya waxna dila cid la ma jirto walaa yumaailu ilaahi subxaana wa tacaala kuma shabaho fii daatihi daatadiisa wa sifaatihi iyo iyo wa afcaalihi axada qofna ilahay kuma shabaho qof ku shabahana ma jiro ilahi subxaana wa tacaala laysa kamilihi shayء wax ilaahay la mid ah ma jiro wa huwa الsamiiع الbasiir taasi waxa weeyaan macnihii shahaadada koobaad weeyaan ashhadu an laa ilaaha ila اllah macnaheeda waa sida uu mualifku inoo sheegay wa macnaa ashhadu ana muxamada rasuul اllah macnaha ashhadu ana muxamada rasuul اllahna waxaa weeyaan aclamu waan ogahay wa actaqidu biqalbii qalbigayga ayaan ku ictiqaadinayaa wa ubayinu ligayrii hayrkeena waan u caddaynayaa anna sayidana sayidkeennii muamad muxamada bni cabdillaah sayidkeennii moxamed bni cabdillaahi inuu yahay cabdullaahi ilaahay addoonkiisu inuu yahay wa rasuuluhu iyo rasuulkii u soo diray ilaa kaafati اlkhalqi khalqiga oo dhan inuu yahay saadiqun inuu yahay mid ka run sheegay fii kulli ma akhbara bihi wax kasta oo nebigu uu sheegay inuu run ku sheegay yajibu calىa kaafati اlkhalqi khalqigoo dhanna inay waajib ku tahay tasdiiquhu inay rumeeyaan wa mutaabacatuhu nebiga inay raacaan wa yaxrumu calayhim waxaa xaaraan ka ah takdiibuhu nabiga in ay beeniyaan ومkhaaلaفaتهu inay khiلaaفaan faman كذبه qofkii nbiga qofkii nebiga beeniyaa fahuwa asagu ظaalimu waa mid dulmilow ah kaafiru oo gaal ah وmaن khaaلaفahu qofkii nebiga khilaafa oo amarkiisa khilaafana fahuwa caaصin waa mid caasi ahoo khaasirun khasaaray muؤلifkii raximah الlahu taعala halkan wuxuu inoogu caddaynayaa أشhhadu أna muحamada rasuul الlah shahaadadii labaad macnaheeda ayuu noo qeexaya oo wuxuu leeyahay ashhadu macnaheeda waxa weyaan aclamu wa actaqidu biqalbii wa ubayinu ligayri waan ogahay waana ictiqaadinaya qalbigaygaana ku ictiqaadinaya afka keliya ma aha afka iyo qalbiga labadaba afkana waan ka qiraya qalbigana waan ka ictiqaadinaya waan ka ogahay ana sayidana muxamada rasuul اllah inuu yahay iyo nabigeeniba muxamed bn cabdillaah inuu yahay cabdullaahi wa rasuuluhu addoonkii ilaahay iyo rasuulkiisa cabdullaahi wa rasuuluhu marka addoonka ilahay leeyahay nabiga sala allahu calayhi wasalam macnaha maqaamkii rabuubiyada ma gaadhin waa un bashar ilaahay uu soo diray waa addoon addoommaha ilaahay ka mida ilahay uu oo sharfay wa rasuuluhu iyo rasuulkii ilaahay uu soo diray rasuulku waxaa weeyaan waa insaan ilaahay subxaanah wa tacaala u waxyooday oo uu faray inuu dadka sii gaadhsiiyo haddii sharci loo waxyoodo oo aan la farin dadka inuu sii gaadhsiiyo waxa weeyaan waa nebi marka nebigu caam uu ka caamsan yahay rasuulka rasuul kasta waa nebi laakiin nebi kasta rasuul ma waaya wa rasuuluhu rasuulka ilaahay loo soo diray yahay ilaa kaafat اlkhalq addoommahoo idil insi iyo jinba ilahay uu usoo diray nabigeena sala allahu calayhi wasalam aqalaynkii saadiqun uu ka sheegay fii kulli maa akhbara bihi wax kasta uu nabigu uu inoo sheegay oo waxyigii diinka ah iyo xataa adduunyada ku saabsan ah. nabiga calayh isalaatu wasalaam uu ku sheegay asaadiqu almasduuq buu ahaa nabiga alay slat slam beentu waa nabiga alay slat slam ilahay uu ka ilaaliyey macsuumun min alkadib beenta ilahay wuu ka ilaaliyey saa darteed nabiga alah slat slam mustaxiil bay ka tahay suuragal maaha inuu been sheego waayahay yajibu calىa kaafati اlkhalqi tasdiiquh dadkoo idil waxaa waajib ku ah inay rumeeyaan nabiga salى اllahu alayh wasalam wa mutaabacatuhu in ay raacaan baa waajib ku ah wayaxrumu calayhim waxaa xaaraan ka ah takdiibuhu nabiga inay beeniyaan wa mukhaalafatuhu inay caasiyaan ayaa nabiga ayaa xaaraan ka ah dadka faman kadabahu haddaba qofkii nabiga beeniyaa fa huwa aalimu waa aalim naftiisuu dulmiyey kaafirun mid gaalaa oo diintii ka baxay waman khaalafahu qofkii nabiga alayh slat slam nabiga wuu rumeeyey laakiin awaamirtiisii bar ayuu ku khilaafay oo amar diiday fa huwa caasin mid caasi ah weeye oo macsi ayuu ku dhacay ama macasida ama ha yaraato noqoto ama kabiira noqoto kolba dembigu intuu dhan yahay weeye khaasirun oo khasaaray halka ayuu mualifku raximah llahu tacala inoogu caddeeyey shahaadateynki macnahoodii kadibna mualif wuxuu kusoo khatimay ducayuu kusoo khatimay wuxuu yihi waaqana wafaqana allahu likamaali mutaabacatihi ilaahay subxaanahu wa tacaala hayna waafajiyo in aan si buuxda nabiga calayhi اsalaatu wasalaam u raacno warasaqanaa ilaahay hanugu arsuqo kamaala tamasuki bisunatihi inaan sunadiisa si buuxa u qabsano ilahay hanagu arsuqo oo wajacalana ilaahay hanaga mid dhigo miman yuxkii miman yuxyii axkaama shariicatihi kuwa shareecadiisa axkaamteeda nooleeya ilahay hanaga mid dhigo watawafaanaa ilaahay hanagu oofsado calaa milatihi diintiisa waxasharanaa ilaahay hanagu jamciyo oo hanagu soo xashriyo hanagu soo ururiyo yowma alqiyaamo fii zumratihi jamaacadiisa wa waalidiina iyo labadaanada waalid wa waalidaynaa iyo labadaanada waalid iyo awlaadina iyo caruurteenna iyo wa ikhwaanina walaalaheen iyo waxbaabina kuwaan jecelnahay iyo ciddana jecelba wa jamiic almuslimiin iyo muslimiinto idil aamiin mualif raximah اllahu tacaala wuxuu ku soo khatimay sida caadada mualifiintaba ah duca ayuu ku soo khatimay muqadimadiisii oo ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu weydiistay inuu ilaahay uu eh, diintan inuu ku sugo oo sunnadii nabig alay slam kuwa raaca ee u gargaara ee ilahay uu ka mid dhigo khaatimada ilahi subxaana wa tacaala uu usoo khatimo khaatimo wanaagsan runtii ducada qof kasta oo muslim ah in heer kasta oo ilaahay uu gaadhsiiyo eh, cilmi iyo camalba duca ayuu u baahan yahay maxaa yeelay hadduu xataa ilaahay uu manzilo weyn ilahay ku gaadhsiiyo waxaad u baahan tahay mansilada ilaahay subxaana wa tacaala inuu kugu sugo ilaa intuu kaa oofsanayo maxaa yeeley ma garan kartid caaqibadaada iyo khaatimadaada waxaad ku dambayn doonto iyo wax lagu khatimi doono ma garanaysid marka mar kasta ilahay inaad barido inuu khaatimada ilaahay ku wanaajiyo oo ilaahay subxaanahu wa tacala oo diintiisa kugu oofsado isagoo raalli ka ah waa muhiim wey ehm, kadibna mualifka raximah llahu tacala muqadimadaas saas ku dhameeyey wuxuu noo gudageli doonaa insha allahu tacaala ehm, salaadii ayuu guda geli doona oo ahayd mualifkii maqsuudka wuxuu u alifay kitaabka taana in sha allahu tacala waxaan u dib dhigan doonaa casharka soo socda intaas aanu kaaftoomi doonaa wajazaakum allah khayr wsal allah waslm ala nabiyna